wakaana wuxuu ahaa liummi waladin ummu walado macnaa hooyadii carabiyad may ahayne addoon baa dhashay ee addoon cajam ah aan carabiyad ba ahayn oo afkeeduba dee hadday waxoogaa iyo carabida ay weyni ku baratayba aha taas ayaa dee gacanta ku haysay oo tiibaa adugu halkan ayay wax ugaba yimaadeen kaley um walad faqa hooyadii baa umu walado ahayd dee kale waqtigaasna saraarida dumarka ama kuwaasi way iskaba badnaayeen bal waxaa la yidhaahaaba iyadoo markaa hore qraish ama reer madine iyo aanay jeclaysan jirin dee dumarka ama addoomaha inay dee raggan sayidyaashoodii ay bal ay caruur uba dhalaan oo ta aanay raqbayn jirin markii qasim iyo saar ibnu cabdillaahi ibnu cumar iyo cali ibn xusein ibnu cali ibn abi aalib zayn alcaabidiin raggaasi ay koreen madiina waa raggii ugu badnaa cilmi ahaan camal ahaan zuhdi ahaan adigu wax kastaba raggaas aada u dhamaa markay koreen ayay taasi keentay dadkii jeclaysiisay in dee ummahaat اlawlaad iyo dumarkaas oo ay saddexdooduba waa hooyooyinkooda waa addoomo laga yaaba in reer farisi iyo dee dad kaleba ay ahaayeen waa saddexdaa zaynulcaabidiin imaamkaas salim ibn cabdillahi ibni cumar oo isna fuqahadii waaweyneyd ka mid ee madiina toddobad ahayd in cabdillahi ibni cumar ama ashbahu waladihi bihi ba cabdillahi ibn cumar ninkii awlaaddiisa ugu shabaab badnaa iyo qaasimiye markay raggaasi koreen madiine ay ku koreen ee de iyagoo ragga israacsan ah ayay taasi keentay dadkii inay xiiseeyaan ay raqbeeyaan inay addoomahaas iyo waxyaalahaas ay awlaad uga dhalaan raggaasay dhaleenba haddaba hooyadii baa taa ahayd faqaalat lahu caaishatu caaisha waxay ku tidhi qaasim bay ku odhanaysaa maalaka waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay qaasimow laa taxadathu aanad u hadlahayn de macnaha anadu laa tatakalam weeyaan oo kollayna ficilku ee asalkiisii hore tataxadasu buu ahaa labadii to-ood mid ahaan ee mudaaricu ku bilaabmay baa la gooyey waana taasoo qur'aanka iyo dee e, keyrkiiba marka dee kalaamka kaleba ee fasixaba inooguba timaade tanazalu lmalaa'ikatu tataxadas ba asalka ahaa marka labadii to-ood markii midigooday dee intii kale waa baaqi ficilku waa mudaaric marka laa taxadasu macnaha laa tataxadasu macnaha laa tatakalam weeye aanad uhadlahayn oo kama yataxadasu ibnu akhi hada ninkan walaalkay dhalay aabihii baana dee iyada ay edo u ahayd wata aan soo sheegne sida ninkan walaalkay dhalay ee kan uu hadlayo ee hadalkaa fasiixa ah laxniga lahayn ugu hadlayo adiga maxaa kuu diiday inaad hadalkaas oo kale ku hadasho oo dee laxniga badan bay ku yar adugu ayay qoonsatay laakiin hadal intaa kumay dayne waxay tidhi ama ini anugu qad calimtu waan ogaaday oo waan ogahay min ayna utiita halka lagaaga yimi meesha waxaan ka sababta ku ah iyo waxa halka lagaaga yimi ee waxan ay ka markaa waxan ay kugu yimaadeen ama ay kugu asiibeen waan garanayaayo haada kan adabatu um hooyadii oo carabiyadee fasiixaa ayaa idbisay tan baa rabaysay oo idbisay oo luqadii fasiixayd bay ku rabaysay waanta adigana adabadka umka hooyadayo dee cajamka ahayd aan carabi haysanay garanaysaa jirina afkeediiyo af carabi hadduu doono jacburo ku hadlaysay ayaa adigana ku cidbisay oo ku rabaysay oo halkan baa laxnigan badani kaaga yimid qaala wuxuu uhi ibnu abi catiiq baa odhanaya faqadiba alqaasimu qaasim baa adigu cadhooday hadalkii ayuu ka cadhooday <clears throat> wa daba calayha macnaa arrinkii de uu qarsaday laakiin adab ama dab waxay adab yidhaahaanba waa xiqdiga iyo taacaloolxumado adugu waa cadhoodayo dee hadalkiibaa isagii intuu dhibsaday arrinkiibau dhibsaday ayaa tiibaa waxa yar xumo oo dee isagu xumaysay baa caadiyooshiisii iyo dee qalbigiisii gashayba waa daba calayha macnaa xaqada calayha liajli hada falamaa ra'aa waa fadhiyo aamus falamaa ra'aa markuu arkay maa-idata caaishata caaisha maa-idadeedii oo qad utiya biha lala yimi waa cuntadeedii waa sufradeedii waa wixii dee cuntadii ay kuba sugnaayeen oo dee ama dabaqii iyo ama wixii kale cuntada lagu iyo xeedhadiiya markii la keenay oo imika lala yimi ayuu qaama kacay waa nooc waa cadaysan yahay markaasay qaala tihi ayna xaggeed u kacaysaan qaala wuxu uhi usalli waan tukanaya kolleyna inay aqalkeedii hadday tahay oo masjidkiina ay saaran yihiin kolley maaha inuu halkan aan ku tukanayaay salaadan gaadhayaa weeyaan oo deeda salaaddii baa markaa joogta qaalat waxay tidhi ijlis fadhiiso qaala wuxuu uhi inii usallii waan tukanayaa qaalat waxay tidhi ijlis gudaru ijlis fadhiiso gudaru macnaa yaa qaadiru weeyaan oo qadri waa cadam lwafaa'i bilcahdi waa ballantii oo aan la oofin qaadir iyo qudar waa isla mido walow dee bal masalan inta badan marka nidaha iyo san oo kale dhawaaqu yahayna xarafkii nidihii un baaba xadfan waa shatmi iyo ama waxyaalahaasa loo isticmaalaa waa kaa cahdiga burinayo kaa aan ballanta oofinahayn fadhiiso inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay yaqulu xaal uu ku qowlayo laa salaata salaadi uma ma ahaanin oo salaad dee bal matalan salaadi bixadrati dacaami dacaam xadradood oo dacaam iyadoo la keenay oo dacaam meeshii yaallo salaad la tukanayaa ma jirto isagoo rasuulku yidhi walaa huwa yudaaficuhu اlakbahaani ay walaa salaata salaadna may ahaanin weeye huwa nusqaanka qaarkood muslim wahuwana way dhacday waana tan imaka laqbada iskaga hagaajisanayo waayo nusqooyinka qaarna way dhacday walaa huwa ay walaa salaata salaadi ma ahaanin oo salaad la tukanaya iyadna ma jirto huwa walxaal huwa ruuxii dee markaas shaksigaas salaada tukanaya doone musalligaas yudaaficuhu ay hayaan oy bal dee ay ka qaalib yihiin oy hayaan alakbataani labadii xumxumaa waa kaadiya saxaradii iyadoo ruuxa ay hayaan taas u baahanya inuu waxaan dee mase xaajadaas salaad iyadna waktigaa la tukadaa ma jirto rasuulka ole baan maqlaya fadhiiso horta cuntada cun ayay tiri de isaguna malaa nooc yar in taas baa ku yar jirtay arrinkan oo san baaba uma kacaye lakin de cilmigan bay u kordhisay laa salaata bixadrati الطacaami walaa huwa yudaaficuhu اlakbathaani <clears throat> xdثna yaحya بن أyوب وqتayبة بن سعيid وبن حجر qالوا xdثna إسماعيل وهو بن جعفر qal akbaranii abu xasrat alqaasu waxa ii waramay buu yihi ismaaciil ibnu jacfar abu xasrata ninkaa kunyadiisu abu xasrata ay tahy waxaaba la yidhaha kunyadiisu waa abu yuusufe maga waa laqab abu xasrata alqaasu waa cidka ahaayee dadka wacdiyi jiray kaas baa ii waramay ninku waa ninkii sanadka hore inoogu sugnaa yacqub ibnu ee ibnu abi catiiq xadiidka ka wariye markii weeyaan ninkaasaa laqabkiisu abuxasre la yidhaah abu yuusufna waa u kunyooda alqaasuna kolley waa dee alqaas waktigaa horena waa ruuxa dee waa cidkee dadka wacdiya ayay alqaas odhan jireen oo dee wacdigiisu kolley qisooyin iyo waxyaale uu sheegayo kuba dari jiray marka alwaacid iyo almudakir iyo alqaasu intuba macno keliyun bay wada lahaayeen taas weeyaan oo alqaaso almudakiru alwaacidu waa kaa dadka wuxu sheegaye waaninayo taasoo dee kollayna waxaan alqaasona halkan dee dikrigiisa ama tafkiirkiisan iyo wacdigiisan kollay qisooyin iyo waxyaala waa soo gelayaan iyo waxyaala u kaba waramo can cabdillahi bn abi catiiqin markii hore ibn abi catiiqun baa inoogu sugnayde waa kan magaciisii aabihiina waa ta aan soo sheegnay oo de waxa weeyaan moxamed baa la yidhaha moxamedkaas baa ina cabdiraxmaan ibn abi bakrin ah can caaishata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bimili walam yadkur lakin ismaaciil ibnu jacfar riwaayadiisana uu abu xasre kaba wariyey muu sheegin fi lxadiidi xadiidka kumuu soo darin qisata alqaasimi qaasim qisadiisan ee wuxuun baabu sheegay laa salaata bixadrati الطacaami walaa huwa yudaafichu اlakbathaani xadiidkun buu sheegay <clears throat> bal kolley baabkii waan sii raaciyey macnihiisuna dee kolley waa axaadiid isla wada mid ah dhowr xadiidba haba ahaato waxa ay bal matalan markaa iyada ta inoogu sugan oo axaadiidan inoogu sugani waxa weeyaan ruuxuu bal masalan markaa cunto la keeno uu doonayo inuu cuno cunto uu doonayo in la cuno marka la keeno ee salaadna waqtigeedii joogto xataa salaadii ha laba aqiimo oo jamacii ha laba ooge waxa weeyaan waxaa la farayaa inuu cuntadiisii horta ku horeeyo oo salaad waqtigaa uu tukado dee waaba tan oo nahyi kuba yimi ama karaahay noqonaysaaba salaad waqtigaas la galo kolle cilladuna waa taad marka hore sheegnayo kol hadduu ruuxu u baahan yahay se ruux sooman ama ruux gaajaysan waxaan uba baahanya wixiina ag yaalaan oo la keenay maha wax la diyaarinaya wax la keenay qalbigii baa ku shuqloomaya khushuucdii salaaduba ay qiima iyo ajrigeedu uu markaa ay ku lahaydna meeshii way suulaysaaba taas weeye bal marka maxaana culimmadu yidhaahaan dee waxaa kaloo xadiidka inoogu sugan haddii adigu uu bal masalan xaajadi uu markaa inuu de xamaam iyo ama kaniif galo uu baahanyo o kaali ay hayso ama saxaraba ay hayso taasi ay de kaba qaalibniino maha dareen yaruna ay hayaan iyada marka caynkaasana salaadii xataa jamacii laba galay horta ma gelayo ee inuu wixii si qalbigiisii oo aan wax jeedinayaa jirin salaadii wax ka shuqlinayaana aanay jirin si uu salaadii u galo u tukado waxaa la farayaa markaasna inuu xaajadiisii dhamaysto oo waktigaasna salaad la tukadaa waxay noqonaysaa dee taa karaahaday noqonaysaa waxaana culimmadu yidhaahaan halkan waxaa dee ina ciladan iyadoo la eegayo cilaa arrinkan ciladan un laba eegayo ciladna waa wixii qiyaaskaba keenayay qiyaaska xaqiijinayay waxaa arrinkan la mid ah oo la haleeshiinaya wax kastoo ruuxa qalbigiisa shuqlinaya khushuucdii dhammaydna waxa weeyaan ka suulinaya ama kamaal khushuucna ka kaxaynaya ama kaba suulinaya arrinkan baa la haleeshiinaya weliba xadiidka laftigaa inooguba sugan ee wa uqiimati salaato wuxuu keenayaaba haddii xataa salaadii jamaceedii la oogo inuu jamacii waxba aanu u degdegahayne bal maala taasoo cuntadiisii iskaba wadanayo kol haddii baahidan iyo arrinkani uu jiray taas baa xadiidka inooguba sugan oo xataa dee haddii jamci markaastaa kuba dhaafayo horta bal xaajadiisan ha kuba horeeya hadduu ka gaadi karana dee waaba sii fiicnaydba waxay laakiin culimmadu kolley umuurahan karaahadan kuba qaydaan waa marka uu tukanayo ama xaaladu ay tay iyadoo waktigii waasac yahay masalan hadduu cuntadii cuno waqtigii salaadoon bixin buu salaadii tukan karaa laakiin haddii intaa uu cuntada waaba waqtigii baaba aakhir ahaa intaa uu ama uu cuntada cunayo ama uu weysaysanaye de intuu istinjoodo uu weysaysanayo ayaa salaada waqtigeediiba baxaya salaaddii baaba waqtigeedii baxaysa marka waxay intooda badan yidhaahaa dee waanay jiraan qolooyin le horta xaajadiisan ha dhamaystee iyadoo waqtiga xurmadiisii la ilaalinayo in laga dambaysiya salaada waktigeedii ma aha ee xaaladiisaasuu kuba tukanaya kol haddii adugu ay taa tahayba in waxa weeye bal markaa haddii ay dhacdo isagu iyadoo waktigiina waasac yahay baahidaasna ay jirtay inaanu sandii axaadiis inoo tilmaamaysa ruuxu ku camal falin ee uu salaadiisa ku tukado kolley dee wuxuu ku dhacay karaahadan imaka halkan inooguba sugan laakiin jamaahiir culamaa agtooda salaadiisu kol hadduu xun ka dareemayo dee ruux inta qalbigiisiba laga qaalib noqday wax alle wuxuu samaynayaba aan garanayn aanu ahayn wax garanayo uun waxaan baahidani haba jirte salaadiisi way ansaxaysaa bay leeyihiin oo inuu ku soo celiyaana waajibkuma salaadna way ka ansaxaysaa lakiin daahiriyo kolley qowlkooda ayaa ah culamaa daahir ama ahla daahir inay leeyihiin waa baadilba oo iyagu dee nahyigiibay fasaad buu keenayaa markaa salaadiisaasi waa baadilo ma tukanka waa dee salaad aan jirinba ma ansaxaysaa ayaa iyaga qowlkoodu yahay bal markan inta xadiidkadan ma ama umuurahan inooguma sugani ama axaadiisan inooguma sugani taasba weeye <clears throat> kolley bal de waa iyadoon soo yar kooba in kolley kalaamkoodina soo khulaasaya ahlucilmiga baabu nahyi man akala hawma aw basalan aw kuraasan aw naxwaha wuxuu u baabaysan yahay baabu nahyi man shaksi bal nahyintii baabkii weeya akala cunay suuman toon cunay aw basalan basal cunay aw kuraasan kuraase waa isaguna buquushaas kaba mida dee barhkoodna yidhahan waa baqalkan bal imika yaanan waa ka misna ur buu leeyahay intiisan dabadiisana cadiyo waxyaalo aw naxwaha amase wax laba mida cunay intaas baaba matiga ii taale laakiin xagga hoose sharaxa ayay tarjamadu intaa ka dheer dee waana wixii loo diidayeyna halkan kuma muuqdee waxaa xagga hoose iguma taala iyo wixii lamidee raa'ixa kariha leh maxaa loo laga nahiyayaa can xuduur اmasjidi wey masjidka inuu yimaadoba masjidka inuu yimaado nahintii lagaba nahiyayey ilaa urtaas iyo raa'ixadan ka dhashay waxa uu cunay ay meesha kaba tegayso iyo dee bal haddii isagii uu see kuba yimaado marka horeba isagu nahyigan in u hoggaansamay aanu noqon oo uu yimaado iyadoo urtaa lagaba urinayo saaridii masaajidka lagaba saarayay taas iyadoo dee shaygan aan toosayn ee uu laba yimi masjidkii laga bal matalan oo nooc munkara laga suulinayo bal taas buu baabkeedii yahay matiga in yarun baa itaalo hadalkii dee wixii laisu diidayay baa goono kolley tarjamada inta sharaxa kuma sugan taamiyelkeedu waa waxaan u baahanaya waana waxa axaadiida kuma sugan kolleyna dee maaha muslim wuxuu tarjamo uu dhigtay sidaan horeba usoo sheeg sheegnay xdثna محamed بن المثنى وزهير بن حرب qال xdثna يحيى وهو القطان عن عbayd اللahi qاaل wuxuu yihi عbayd اللahi بن عمر أخبرنيi نافع عن بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi في غزوة خaybر dulimaadkii khayبر oo markii la joogay khayبر ayaa wuxuu yihi iyadoo dadku ay dee toon cuneen say noo soo socoto badan man أkla ruuxa cuna min haadihi shajarati geedkan yacni wuxuu ujeedaa asuma toontu ujeedaa geedkan aduu wax kaba cuna falaa ya'tiyanna yaanu imanin almasaajida masaajida yaanu imanin oo ruuxa dee waa iyadoo qaydhin sa bukhaariba halkan ku qaydo waa iyadoo qaydhin buu cunay ur baa laga urinaya afkiisii dadkii dee dadkii meesha joogay ee masaajidka joogay ee musalliintii ahaana e way dhibeysaa malaa'igtii iyadna e masjidka imanaysayna way e, dhibaysaaye yaanu masaajida imanin ilaa urtaasi ay kaba suureyso xataa jamaacadii ha ka hadha wey qaala zuhayru fii gazwatin zuhayr isagu wuxuu yihi fii gazwatin walam yadkur khaybara macnaa waxa weeyaan un laba sheekoo muslim xadiidkan ka wada wariyey moxamed ibn musana isagu wuxuu yihi fii gazwati khaybara laakiin zuhayr isagu muxuu yihi fii gazwati duulimaad ama gazwo ayaa rasuulka ilaahay xadiidkaa yidhi o waxaanu xadidin uun gazwadu tii ay ahayd lafdiga khaybar baanu sheegin xadaثana abubakr بn abi shaybata <clears throat> qaala xadaثana bnu numayrin xa qaala وxadaثana qaala syud mslim baa leh xadaثana mحamed بn cabd لlahi bn numayri wlafdu lahu qaala xadaثana abi qaala wuxuu yihi markaa cabdالlahi bn numayr oo markii horeba abubakr kaba wariye wuxuu yar kala duway un de waa lafdiga ayuu leeyahay un mحamed ibn cabdالlahi qala xadaثna cubayd الlahi can naafici can ibni cmara ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi man akala ruuxa cuna min hadihi اlbaqlati baqlada ninka isagu wax ka cuna o waxyaalahan dee adugu dhulka kaba baxe waxaanu nawowi halkan ahluluqa kaba soo naqlinaya albaqlu kulu nabatin ikhdarat bihi اlarض baqli waxaa la yidhaha ee kuwana waa qeyb kaba midahun basashii toontiye waa nabaad kasta oo dhulka uu la cagaarmo uno waxyaalaha dee nabaadka ama dhulka kaba soo baxaye aladi takhdaru bihi اlard ayaa baql laba yidhaah oo dhirtaa waaweyn iyo taa aan ahayn baa la yidhaah imaka waa halkan dee toban baabay ahayd tan laba loo jeeday basashiyana way inoo soo socotaaba falaa yaqrabanna yaanu usoo dhowaan masi masaajidana masaajidda annagu aanu leenahay yaanu imaninba masjidkiiba yaanu imanin xataa yadhaba ilaa uu tegayo riixuha urteedu ilaa uu tegayo <clears throat> bal markaa axaadiis iyaday inoo socon doonta haddii la yidhaaho dee macnuhuna daahir weeyaan oo macnaha cade waxaa axaadiisan inooguba suganun ruuxii toon cunay waa toon qaydhin haddii la bisleeyo oo dee ay urtu kaba tagto taasi dhib ma laha in ruuxii toon cunay ama basal cunay ama wax kaloo isagana raa'ixa kariha ale u cunay taas in loo diidayo lagaba nahiyayo masjid masaajiddii inuu galo lafdigan ah falaa yaatiyanna almasaajida iyo falaa yaqrabanna masaajidana oo siiqo jamaci nooguma yimina wuxuu faa'iideynayaa inaanu arrinku ku koobnayn masjidkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh masaajida muslimiinta oo dhan ay xukumkani waxa weeye un uu caam yahay uu caam yeelayo oo riwaayadka ama alfaadaha qaarkood oo masjidkii oo dee khaasi uu dhacday bacd alculamaa kaba dhigan si wuxuu masjidka rasuulku kuba khaatimay waa tan alfaadaha xadiidka inoo cadaynaya waa masaajidii iyo cilada laguba cileeyey marka masaajidii yaa waxa weeyaan inaanu imanayn bal taas nahintaas weye xagga marka la eego masaajidana ay dee imaka tan waxay culimadu leeyihin kol haddii waxa loo diiday siday noo soo socota dadkan muslimiinta ah ee dhibsanaya dhibtaas si aanay uba iman oon dadkii muslimiintaa ah lagu dhibin malaa'igtii iyaduna meelaha xaadiraysay aan laguba dhibin iyaduna waxay ibnu aadamku dhibsado way dhibsanaysaa si ay noo soo socotee meelihii kale ee dadka muslimiintu ay isuguba imanayeen ee majaamicdooda ahayd sida musallaha ciid oo kale maalin ciideed ama janaa-ista dee haddii meel gaaroo laguma tukadaa si cadigii rasuulka ay jirtay oo kale ama meelihii cibaadaadka sida majaamicdii cilmiga oo kale iyo dikriga oo kale iyo meelaha caynkaasa iyaduna ta ta'adigii waa jira dee dhibtii dadkana waa tan la isugu diido xikmadu ama ciladu taas bay ahayd meelaha caynkaasana ruuxii inaan waxyaalaha lalaba iman ayay noqonaysaa walow halka imaam nawowi suuqyadii oo kale oo dee cid kastaba shamlinayso dadku xaajadoodii ay ugu baahan yihiin iyada siiqada laguma darayo ma haleelayaan oo lama haleeshiinayo <clears throat> waa meelaha cibaadaadka waana kolley axaadiista dee daahirkoodii alfaadahooda waxyaalaan haleeshinayno bal taas bay nooguba sugan waxaa kaloo dee culimadu bal matalan iyadoo toomtii iyo basashii iyo waxyaalo sidooda xalaal u ah bal dee manaafic iyo waxtarba leh oo toonta iyo waabatano xataa imakada waktiyadeedna xubuub baaba laga sameeyaa kiniyo ama dawooyin iyo khasaais badan bay kutubta diba nabowi iyo waxyaalo saa ibnulqayim iyo waxyaalo dee dahabiya ay uba tiriyaan ba dee iyadeed dadka waktigan dambeba haddana in ciladan ama dee riixdaa ay leedahay daraaddeed baa la isugu diiday wixii xaaraan maaha waa shay xalaala ah. marka shaygaa faa'idadii lahaa haddii ay markii raaixada u yeeshay la isuguba diiday in meelihii majaamicdii muslimiinta lalaba yimaado waxyaalaha aan manfacadaasna ku sugnayn bal darar ruuxii darar isaga caafimaadkiisa iyo wax kastaba u ah dadkii kalena ay dhibsanayaan waa sida dee sigaarkii iyo waxyaalahaasi iyo umuurahaasi iyadna min baabi awla ayay noqonaysaa taasoo kaleo kale hadii raayaxo dee intu badsaday dadkii kale ay urinayaan oo ay dhibsanayaan oo meeshii ay jirto oo de ay xagtaa culimadu ay raaciyaan ruuxii ama nabar saasoo kaloo raaixo lela ahaa ama barhkood bakar afkiisaaba iska ur dabiiciyaba iskaba lahoo de taas oo kale ama xirfo iyo waxbuu kaba shaqeeya de bal matalan sida de waktiyadii hore de imaka samaakii ama kalluunka iyo waxaasoo malaha de ruuxu dee badsoo had iyo goor jirkiisi iyo wixiisii bal markaa raa'ixa saasoo la dhibsada ay meeshii kaba imanayso umuurahaas oo dhan ba culimadu way haleeshiyeen oo ujeedadu cilada wixii laga helay oo dhan iyo tacadigii ahaa ayay meelahaas yidhaaheen majaamicda iyo meelahaas yaan lalaba imaninba oo taas oo xataa ruuxii markaa jamciiba waatano way noo soo socotaa masaajidka in laga saari jiray waktigii rasuulka mar markaa jamca naftiisiiba ugaba hadhaya de iyadoy taas tay iyadoon wixii hadda xaaraamnimadkiisii aanu shaygani waa shay xalaalaan leenahay wixii kale de arrinkiisu kaba dunaa iyada taasi waa de waxay noqonaysaa halkan way kasii xag jiraysaa xadaثana abubakr بn abi shaybata <coughs> وxadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna ismاعيل yعnي بن عulayة عن cabdالعaزيز وهو بن سhayb qاla su-ila aنس aنس baa la weydiiyey can الثumi toont cunitaankeediiyo faqaala rasul qaala wuxuu yihi faqaala qaala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم man akla ruuxa cuna min hadihi الشhaجaraةi geedkan kolley halkan ashajara xadiidkii lafdigii horena ama xadiidkii horena waan kusoo maray lakiin waa riwaayadii koobaad baan leenahay xadiidkii hore marka la eego riwaayada koobaad xadiidka ibn cumar ama riwaayada labaad man akala min hadihi lbaqalati baan soo maray oo baqlada waxaa nidho waxyaalaha dee aan dhirta ahayn ee aladi takhdaru bihi اlardu baa baqlo lagu magacaaba baql lagu magacaaba laakiin bal magacowga maanta geed toona ama toontii lagu magacaabay imaka shajaro lagu magacaabay kolley dee badnayd inta badan luqada carabeedna shajaro loo isticmaali jiray way khilaafsan tahay oo iyadu waa buqushay kaba mid tahay sida riwaayada horeba aan soo maray shajarada inta badan luqada carabeed waxaa la yidhaahaa waa waxa jirid adag oo xoog leh oo iyo dee laamayo waxyaalaha yeesha ayaa shajaro lagu magacaabaa wixaan jiridda caynkaasa lahaynba ee waxna buqul baabay noqon waxba waa tan oo nejmi lagu magacaabo oo bal matalan taas laguma magacaabo oo nejm oo shajaru iyo sudan oo kale nejmigaas ma xidig de waxaaba lagu fasiro dee tafsir bal taa kalene inay tahayba wixii aan saaq lahayn wixii aan saaq lahayn oo wixii saaqlana waa shajarkii wixii kalena saaq lahayna <clears throat> waa nejmigii <clears throat> bal matalan haddaba in taas oo kale imaka eh, halkan baan leenahay sii badnayd maahae waata lakiin xadiidka ay nooguma sugan tahay in shajar laguma magacaabay halkan eh, dee baqalana way nooguma suganteen mana kale min hadi shajarati falaa yaqrabana ayaanu noo soo dhawaaneg marka yaqrabanadan waa tan aynu nidhi meelihii kale lagu kulmayey ee dadku ay cibaado iyo khayr ugu kulmayeen yaani masjid ba ahaaninbe iyada nafteeda waa loo diidaya rasuulku muxuu uhi yaanu noo soo dhawaanin annaga yaanu noo soo dhawaanin walaa yusalli macana yaanu nala tukanin walaa yusalli kale waa ii taala oo laadii eh, waxa weeyaan dee naahi naafiyan kaba dhigaynaayo walaa yusalli ma tukanayo ruuxaasi macanaa annaga macayaga ma tukanayo nafyiga in looga jeedo nahyi waxaa haddii bal matalan taas oo kale sharax waxaaba iguba sugan walaa yusalli ilaba in ya ay godo aniga matigaanay taasi iguma sugnayn oo macnaa laadu dee ficilkii hore kani uu laba midyo laadu ay naahiyatoo la idhaha falaa yaqrabanna walaa yusalli waa laadu waa tii wax jasminaysay ficilkan muctalkaana xarde xarfu cillaho la gooyaa laguma jasmiya markaa taa la idhaha walaa yusalli macana haddaan laba odhan uun xarakadii un baa la ishbaaciyey taasna ashcaarta carbeed iyo luqadooda wax kuma yimaada weeye ama marhkood dee muctalka ula isticmaalo sida ficilka saxiixa oo sukuun iskagaba jesmiye taasna way soo naqliyaan se beydka dee in badan ay soo qaadqaataan markay meelaha kaba hadlayaan alam yatika wاlanbاء tnmi bima laqat labun bani ziyad alam yatika alamna way ahayd haddana yatika baa beytka timi bal markaa ama waa ishbaac baa la odhan ama waaba iyadoo dee muctalkii loola mucaamalooday masalan mujra صaxiix baaba la odhanaya tana taasun baaban dee kuwa xambaarayna ama de kole day nusqooyinka qaarkood kuba sugantahay walaa yusalina bal waa dee iyadna waa tii caadiga ahayd ba luqadii markaa macruufka ahayd yaanu nala tukanin noona soo dhawaanin وxdثnي محمد بن رافع وعبد بن حمaيد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع xdثنا ujeedadu عبد بن حمaydna wuxuu yihi أخبرنا عبدالرزاق محمد بن رافعna muxuu yihi xdثنا عبدالرزاق sheek qariya wada leeyihin قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المصيب عن أبي هريرة قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay ba wuxuu yihi من أكل ruuxa cuna min hadihi shajarati geedkan waa toontiiba iyo dee wixii la midkaa ah wax ka cuna falaa yaqrabanna yaanu usoo dhowaan masjidana masjidka iyaga yaanu usoo dhowaan walaa yu'diyanna waa sida ii taalla hadday idin taalana waa caadi laqbadaydu waa tan yaanu na dhibinoo biriixi suumi toonta urteeda yaanu nagu dhibin noonu noo soo dhowaan oo bal matalan markaa nuuntii la shado dee waa nuunu tawkiid bay mararkaas noqon haddii la idhaah walaa yu'dinana kolley habtaa horeynunba ka soo marna un baa way noqon oo dee waa laadi oo naafiye aan kaba dhigno laakiin macno nahjila taas bay noqonaysaa adugu bal yaanu masaajidda iyada usoo dhowaan masjidka iyaguna imika waa mufrad mudaafo masaajiddii baan sida kuba fasirayna masaajidda muslimiintao dhanba weeye urtaa soomkana ama toontana yaanu naguba dhibin bal markaa kolley axaadiisu way noo socotaaye arrinka laakiin hadda nahyigani wuxuun buu ku tacalluqsan yahay imaatinka masjidka la imanayo ama meelaha kale muslimiintu ay isugu imanayaan ee khayr iyo cibaado ay isugu imanayaan la imaatinka la imanayo nahyigani uu markaa ku tacalluqsan yahay maaha cunidii waxaan la cunayay nahyin la iska nahiyayo oo imaka maaha nahyigan aan hayna soontii ha cunina basashii ha cunina maaha taas waayo shay xalaala weeye waana inoo soo socotaaba waana lagu ijmaacsan yahay biijmaaci man yuctadu bihi eh, laakiin macnaha nahyigana wuxun buu ku dhacayaa waa imaatinkii masaajida la imanayey ayuun buu kuba dhacaya iyo meelaha kale khayrka lagu hayo la imanaya intaasuu ku dhacaya laakiin maaha geedka naftiisii oo laisu diidayo o laleeyahay kaba dheeraada laakiin de haddanaad ka tegahayd oo kolley aad tegayso tegayso de marka waxa weeyaan wixii ama dee aada iskaga suuliso raaixadii la kaalay ama markaa tegaysa iska daabay noqonaysaa lakiin maaha inuu isagu w waxyaalahan ama dhirtan ay xaaraam tahay xadaثna abubكر بن abي شhaybة qال xadaثna kaثير بن هiشhام عن هiشhام الdسawائي عن أbي الزبير عن جابر qال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay waa nahiyey can akli الbصل والkuraati waa ujeedadu ruuxii doonayay inuu tago maaha inuu geedka xarimayo Eh, laakiin ruuxii doonayay inuu masaajid iyo taa yimaado meelaha dadku ay isuguba imanayaan khayr ay isugu imanayaan ayuu rasuulku u diiday in basashii iyo kuraadkii la cuno faqalabatna alxaajatu baah baahi iyo gaajo way gaajaysnaayeen ayaa naga qaalib noqotay oo faakalnaa minha waa dee markaa ay khaybarba joogeen oo iyagoo aanan cunto la waayey ayaa la helay iyadiio iyadii bay si ay calooshoon ugu yar buuxiyaan bal ayay aada u cuneen ay cuneen faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh man akala ruuxa cuna min hadihi shajarati geedkan almuntinati dee qarmuune ama raayaxadan karihada aleh falaa yaqrabanna yaan u soo dhowaan masjidada masjidka eega yaan u soo dhowaan fa ina almalaa'ikata malaa'igtu ta'addaa anaa labadii tood ee mudaarica mide xadfan tahay waa tata'addaa way dhibsanaysaayo mimaa wixii yata'addaa minhu uu dhibsado alinsu insigu waxaan uu dhibsanayo ee urtan aan fiicnayn oo kale ee dadkii dhibaysa iyadana way dhibaysaa masaajidiina way joogtaa bal matalan taas waxa weeye yaanu masjidkii uba soo dhawaanin halkana culimada qaar baaba sanawi uu sooba naqlinayo ayaaba ama dee culimadu si guudba ugaba soo naqliye ayaa waxaa buu leeyahay ciladan markaan eegno wuxuu daliil u yahay ruuxii kolley masaajin toon cunay urteediidiba amale iyo wixii laba midka ahaa xataa jamacba yaan lagu tukanin masjidka cidiba yaani be inuu masaajidii galo diidmo loo diidayo ayaaba axaadiisani ina tusaysaayo xagga inaga tusaysaa dee malaa'igta waa maxalkii malaa'igta waxaa dhici karta malaa'igi inay joogtaba ama had iyo goor aanay kaba badhnaanin saa daraaddeed xataa jamacba yaanu kuba tukan wax kale yaanu kaba qeyb gelinbe ruuxu hadduu raaixadaa leeyahay masjidkii ha ka dhowro weeye waa taa waana dee bal matalan kolley culimada ayuu si guud ugaba soo naqliyaa walow dee kolley la arko in in matalan bal barhkood ku khaas yeelayo cibaadaadkan iyo daacaadkan iyo sida salaada jamaacaadkeeda iyo umuurahaas ay jiraanba وxdثnي أbو الطاهر وxرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال xdثnي cضاء بن أbي رباح أن جابر بن عبد اللahi قال وفي رواية xرملة وزعم halkan qaalo bedelkeeda ayuu riwaayada xarmalo waxaa ku sugnayd wazacama wuxuu sheegtay jaabir ana rasuul الlahi macnaa sheegashada halkana waa qowlkii muxaqaq ahaa weeye waa qaalo un bay la mid tahay horaynu kitaabka bilowgiisi muqadimadii uguma soo maraya in ka dambeysayba kitaab اliman wazacama ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaalo wuxuu yihi jaabir rasuulki ilaahay baa yidhi man akala ruuxa cuna suumantoon aw basalan basal waa iyadoo raayaxadiile iyadoo la bisrayn weeyaan oo aan urteedii tegin qaydhin falyactazilna ha naga dheeraado aw liyactazil ha ka dheeraado masjidana masaajidka iyaga waliyaqcud fii beyti gurigiisa waxba jamac ayaanu imana aqalkiisa ha iska fadhiisto dee inta urtani ay ka tegeyso si aanu dadkii u dhibin malaa'igtiina u dhibin weeye yaanu noo imanine aqalkiisa iska fadhiiso kol haddii hadduu waxba lagu mucaalajeeyo urtan lagu suuriyo marka la cuno dabadeed inta la isticmaalo raa'ixadii biinaysa ay jirto ciladii waxay da raa'ixadan jirta haddii aanay raa'ixadii jirin dhib mala noqonayso dee ruuxi waa iman karaa ee waa raa'ixadu inta ay jirto ruux kale kama urinayo dadkii de bal matalan markaas dee ay dhibsanayaan ama malaa'igtii marka caynkaasaa leeyay masaajidkii ka dheerow ha imaninba walيqcud fii beyti wainahu shaniya utiya rasuulka ilaahay waxaa loo keenay biqadrin dheri fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay khadiraatun waxyaalo cagaaran oo min buqulin buqula waxyaalaha buqusha ah waxyaalahan raayaxada lihina way ku jirtay saba nusakta صaxiixa muslim suu weliba nawowi leeya dhammaantoodba waxaa dhacay biqadrin qadrina dherigu waa wixii wax lagu karinaye markaa dee kol haddii dheri wax lagu kariyeyba ay ahayd khudar khabireedkan ku jira dee waxa ay ku xambaarnaanayaanuun iyadoo dusha lagaga daadiyo markii hore iyadu aanay dee wax la bisleeyey oo la kariyey aan ahayne dusha laga ama cuntadii ku jirtay dusha lagaga soo daadiyey un haddii iyada wixii la kariyo la bisleeyo urtu way tegaysaayoo laysuma diidayo bal taasi iyada waa midoo haddii aan tan sugno weeye e laakiin صaxiixa bukhaari oo xadiidkan uu kuba sugan yahay abu daud buu ku sugan yahiyo kutub kale iyaga halkan biqadrin صaxiixa muslim inoo dhacday waxaa ku sugnaa bibedrin qadrin bedelkeeda bibedrin bederkuna waa dabaqa oo dabaqa waxa bedri loo yidhaho dee waa shay mustadiira dabaqi saa daya xubahu wareegsay oo kale markaa beder ama bedrin oo dabaq ay ku sugan yihiin waxyaalaha khabiraadkaa waa umuuraha dee bal waxa weya saa ama basal iyo toon iyo waxyaalo kaloo buqul kalea ayaa kuba sugnaa ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh loo keenay welibana halkan wuxuu kaba dhigayaa ee inuu qowlka sawaabkii imaka tan yahay waayo taa kale waa de haddii bal aan iyadana saxno oo qurdubi kitaabkiisan almufhim la yidhaha saa kaba muuqata wuxuu kaba dhigay nusqooyinka muslim barhkoodna inuu bibedrin dhacay laakiin ruwaadda qaarkood ay leeyihiin untan oo de taasna waxaan kuba xambaari karnaa nawowi wuxuu leeyah nusqooyinku san iskuba raacsan yihiin waa dee marka la eego nusqooyinkii mashaariqadu ay haysteen iyo kuwii maqaaribadu ay haysteen inay ku kala dunaayeen taas ayuunbaa malaa meesha daahirahe adugu waxay leeyihiin waa bibedrin imaka halkan dabaq ay ku jiraan khadiraad ayaa rasuulkii ilaahay loo keenay fawajada lahaa riixan wuxuu helay riix oo ujeeddadu waxyaalihii urta lahaa ee marka la cuno iyagoo qaydin ruuxa dee raa'ixa yeelanayay ayaa dhexdoodii kuba jiroo kaba helay fasa'ala uu weydiiyey waxyaalaha kuba suganoo faukbire waxaa loo warramay rasuulki ilaahay bima fiiha min albuquli waxa iyada kuba sugan waa bedrigan ama qadrigan kuba sugan ee buquul ah ayaa loo sheegay faqaala wuxu uhi qaribuuha dhoweeya ilaa bacdi asxaabihi waa mushiiran xaaliye isagoo ishaaraya farta ku fiiqaya ilaa bacdi asxaabihi isaga ma cunin ee ruux kaleo asxaabtiisii kamid u hebel siiya oo hebel u dhoweeya culamada qaar ba waxay ku fasiraan inuu ahaa abu ayub اlansari kalina xamalaa ku xambaaray un tafsiirka kitaabka inooguba iman doonta waktigii hijiradii rasuulka ilaahay dee sidaan wada ognay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh guriga abu ayub buu kuba degay waxaana kitaabka kuba iman doona e, isagaa cuntada bal markuu u keeno ee rasuulka ilaahay u keenee loo soo celiyo waalkii dee cuntadii iyaday wax kuba hadhay ayaa wuxuu eegi jiray halkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh gacanta ka geliya ama uu kaba qaatay si halkaa ugaba cuno maalin baa loo soo celiyey iyadoo weelkiiba sidiisii yahay ayaa loo soo celiyey markii loo soo celiyey buu rasuulka ilaahay weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh o rasuulkii ilaahay baa ushee ayuu u sheegay uu yihi arrinka maxaa dee arrinkiibuu la soo qaaday rasuulkaa yidhi waxyaalahaasaa kuba sugan ee waxaana ii imanaya aniga malag ama taas oo kaleo markaas baa rasuulku ku yidhi ma xaaraan baayo may buu ihi laakiin de waan diidaya orteedaan diidaya bal markaa intaasaa kitaabkay ku iman doontaaye barhkood ay halkan uguma fasireen inuu abu ayub ba ahaaye lakin de cid kalena waa noqon karaa un baan leenahay falama ra'aahu markuu arkay kariha aklaha ninkii loo dhiibo rasuulka ilaahay ba iska soo fogeeyaa kiina ka joogsaday markuu arkay inuu nacay isagiina inuu cuno ayuu qaala rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kol cun waayo xaraam aha waa aan leenahay umuurahani laakiin dee arrinkan ay leeyihiin iyo waxaan ka dhalanaya ayuun baa loo diidaya majaamicdii cibaadaadkii iyo meelihii in dadka lalaba yimaado raayaxadaas cun buu yidhi fa ini anigu unaajiyo waxaan la faqayaa man laa tunaaji malag baa ii imanaya isagaa ila hadlaya cid aan la faqahayn aan lahayd baan anigu la hadlayaaye oo raayaxada taasaan u diidayaaye iska cun buu ku yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna يحyى بن سعيد عن بن جurayج qال أخبرني cضاء عن جابر بن عبد اللhi عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال من أkل ruuxa cuna min hadiه البqلة wa الثumi waa toonta وqاla مرة kol wuxuu yihi mن أkل البصل والثuma والكuراaث basasha iyo toonta iyo bal kuraaska kolley waa baqligaba barhkood de waa say kuba fasiraan kolley haddaan fujriga kaas aan u noqon ba falaa yaqrabanna yaanu usoo dhowaanin masjidanaa masjidka ayaga yaanu usoo dhowaanin waa iyagoo qaydhin buu cunay or baa laga urinayaa markaa yaanu usoo dhowaan fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tata'addaa way dhibsanaysaayo mima wixii yata'addaa minhu banu aadama ilmu aadamka waxa uu dhibsado sa urtaa karihada oo kale raa'ixada aan fiicnayn oo kale malaa'igtiina way dhibaysaa ee masjidkiina way joogtaa ee haddaba ruuxaasi yaanu imanin masjidka ha iskaga hadha jamaciina وxdثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا محمد بن بكر xا qال وxdثnي محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاق qال جميعا labadoodu waxay yidhaaheen وعبدالرزاق iyo محمد بن بكر أخبرنا بن جurayج بhda الإسناaد oo waxaan yihi mن أkل min hadiه الشhaجaرaةi يurيd wuxuu ujeedaa waa إdraج intani waana تفsير الثuma toonta falaa ykshana yaanuna daboolin oonu noogu iman weeye fي masjidina masjidkayaga yaanu noogu iman walam yadkur isagu riwaayadiisa ma sheegin ibnu jurayj albasra wاlkuraasa riwaayadan imaka mayn ay qolooyinkan dambe ay kaba wariyeen imaka cabdirazaq baa dee kayo moxamed ibnu bakr ibnu jurayj ay kaba wariyeen iyada kumay sugnayn albasra wاlkuraasa <clears throat> وxdثnي cمر بن ناqd qال xdثna اسماعيل بن عlyة عن الجurayري عن أbي نضرة عن أbي سعيد qال أنه qال lm nacdu kamaanaan gudbin ba bu leeyahy maanaan dhaafin ujeedadu dee wakti saasiba kama dambeyn an futixat khaybaru in de khaybar la furtay oo fawaqacnaa markaasaanu ku dhacnay asxaaba rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam akusu waxaan ujeedaa oon khaas yeelaya taasay dee ikhtisaas bay ku nasbisnaane asxaabtii rasuulka ilaahi baan ula jeedaa tan e fi tilka اbaqlati waa baq baqladan asum macnaa waxa weeya markii dagaalkii khaybar dhammaaday un ay gacanta beledkii kuba dhigeen iyagoo dadku ay aada u gaajaysan yihiin wax kaloo markaa meesha jiraana aanay jirin taasi xataa ay keentay dameerihii inta la qasho ay daryihii oo dee saaran rasuulka ilaahay intuu yimaado ruux dhawaaqana uu idhaa amra u idhaa wada gembiya waa rigsi waa nijaasaha cunin oo markaa saas dharyi iyo wixii oo dhan ba lagu wada daadiyo oo markaa iyo wixii kuba sugnaa waana gaajada badan be markaa haysay ayaa waxay ku daateen toon badan oo mala ay heleen ayay dee ruuxii gaajadii kuma keliftay ama gaajadii iyagii kuba xambaartay cuneen walxaal annaasu jiyaacun faakalnaa mina waanu cunay aklan shadiidan aad bay ugaajaysnaayeen dagaalna waa lagu jiray dee habe dhulkana muddaa laga soo maqnaa madiino sahidna waa kaba go-day markaasaanu aad baanu u cunay buu leeyahay toontii meesha aanu kaba helay uma ruxna ila masjidi masjidku imika halkan khaybar bay joogaane wa halkii rasuulka ilaahay mucasirkiisii uu kagaba tukanayu dadka ku tukinayay ee salaada loo khaas yeelay baa masjidku yahay masjidkii baanu dee aanu dee kuba carawnay ama aanu tagnay fawajada rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam arixa wuxuu dareemay rasuulka ilaahiyna dadkina iyaday kasoo dhergeen waa laga soo dhergo xataa cunto kale laguma cunin iyadii un baaba lasoo cunaye oo waa gaajadii daraaddeeda wax kale aan lahayn marka urtii ayuu dareemay rasuulki ilaahay faqaala wuxuu uhi man akala ruuxa cuna min hadihi shajarati geedkan alkhabiisati khabiisada halkan manaa waa almustakraha almuntina raayaxadeedu ay karihada ay tahay weeye oo imaka alkhabiis fi kalaami اcarab de had iyo goor waxaa xaaraamta un lama yidhaaho de qur'aanka wayuxilu markaa de wayuxarimu calayhim اlkhabaaisa taas waa shayga xaaraamta ahaa ama de khabaa'istaas waa shay xaraama eh, lakiin halkan khabiidku wax kastoo ama waxa la nacayo eh, ama hadala ama ficila ama maala ama wax la cunaa wax la cabaa ama shaksiga khabiidna waa laga cabiri karaa imaka eh, taas bal marka waxa ay tahay imaka halkan waa raayaxadooda xun keliyahada dadku ay dhibsanayaan taas baa adigu magacan loo yidhiye maaha inay xaaraam yihiin waata inoo soo socotaba rasuulka ilaahay taa uu inoo caddayn doono min hadi shajarat khabiiati shayan wax ka cuna falaa yaqrabadna yaanu noo soo dhowaan fi lmasjid masjidka yaanu noogu soo dhowaan faqaala naasu dadkii baa markii rasuulki ilaahay hadalkaa yidhi khamiise kaba cabiray ayay dee qur'aankana waxaabay kuma ogaayeen rasuulki ilaahay sifaatkii ilaahay kuma sifeeyey ama kutubtii hore uu kuma sii sugnaa ee ummadihii horena loo sii sheegay inuu yahayba kaa waxyaalaha dayibaadkaa xalaal ugaba dhigaya waxyaalaha khabaa'isana ka xarimaya tii bay deeta yidhaaheen xurimat xurimat toontii waa la xarimay waa xaaraam waa xaaraan bay yidhaaheen fabalaga daka الnabiya salى الlahu عalيه wasalam arrinkaasi rasuulka ilaahay buu gaadho faqaala wuxuu yihi ayuha الnaasu dadow inahu laysa bi aniga iguma sugnaanin macnaha beybidu waa macnaa lii baan odhanaynaa nusooyinka qaarkoodna way dhacday inahu laysa bi macnaa inahu laysa lii aniga ima sugno weeye anigu awooddaa malihi taxriimu ma axala allahu lii wixii ilaahay aniga iyo ummadayda u baneeyey inaan anigu xaaraam ka dhigo anigu taa malihi shaqadayda iyo wadiifadayda maaha walaakinaha laakiin geedkan toontu shajaratun waa geed akrahu aan nacayo riixa urteeda umuuraha uu nacayana waa ta aynu hore uba soo maray waaba tan ulaha kul fainii unaaji man laa tunaaji xagga dadkana ee masaajidda waxaa loogu diidayana hadday gurigooda ku cunayaan looma diidayo haddaanay masaajidii imanahayn iyo meelihii dadku isugu imanayeenoo dad aan intaa ku dhibahayn looma diidayo xalaal bay uba tahay oo ruux waa cuni karaa hadduu wax dee uu mucaalajeeyo wax raayaxadanba ka kaxaynayo uu kuma sameeyo ama uu ka dabacaba ka daba cuno oonay raaixaba iyo aan raaixo aan laga urinahayna iyadna masaajidii looma diidayo waa iman karaa markaasba isagoo soo cunay muhimku waxay ku xidhantao raaixada muuqanaysa laga urinayo dadkii dhibaysa haddaba in umuurahaas daraaddeedunbuu u diidaye may ahayn inuu xaaraam ay tahay oo wuxuu uhi waa geed aan nacayo urteedaasun aan nacayo ee maaha anigu wax ilaahay xalaal ka dhigay xaaraam kama dhigayo waana xalaal xadaثna harun بن سacيid بن اlayliy وaxmed بن عيسى qaala waxay yidhaheen labadoodaasba xadaثna بن wهbi qaal akbaranii cmr can bukayr بn الأshج can ibn khbاbi ibn khbاbna hore inuu soo marnay cabdالlahi بn khbاb waa nin ansaare can abi سacيidi الkudriy ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay mara wuxuu maray calى zaracati baصlin waa basl masracadeed zaraac bacna waa meel adigu laga beero ama beer basaleed oo ayuu maray oo dee basal bidan oo baxday oo beer basal ah ayuu maray oo dee malaa basashina ay muuqato ay baxdayba huwa isaga iyo wa asxaabuhu kolley huwadu waxa weeyaan un si wa asxaabuhu cadafkan inoogu hagaago ayaa bal matalan dee loolaba yimi taakiidkii cadafkee fanazala dadba waxaa dhaadhacay naasun dad minhum saxaabadii la socotay kamid oo faakaluu minhu basalkii ama mala ayay basashii ayay wax kaba cuneen walam yaأkul aakharuuna kuwana may cunin faruxna ilayhi dadkii oo isku jira kuwa cunay iyo kuwa aan cunin baa rasuulka ilaahi xaggii bay usoo kaceen oy u yimaadeen fadaca aladiina kuwii buu u yeedhay lam yakuluu aan cunin albasara kuwii aan basasha cunin buu soo dhoweeyey wey waakhara waa dhigay alaakhariina kuwii kale oo waa nooc ikhraaj oo kale waa taas aynu tarjamada qeybtan kusoo darnayna aan kuba soo sheegnay walow xadiid cumar inoo dambeeyo kaba cad kuwii iyagu bal maala markaa aan un iyagu cunay raaixada lahaa majliskiisii uu ka dambeysiiyey ama uu ka dibdhigay kuwana waa soo dhaweeyo waa u yeedhay xataa dahaba riixuha ilaa urteedii ka tagtay oy ka ba'day iyagii waa dibdhigayo uma yeedhin oo majliskiisii markaa may soo fadhiisan <clears throat> bal waa xadiis yar dheer oo cumar ah meelo qaarkoodna waxay u baahan yihiin idaax iyo waayo kolley <laughs> xataa meelooyin aan shuraaxdu wax ay ku caddeeyaan oo ama ay dheci ay ku fasiraan ba helinna way kuba sugantay waa hadal dheer oo kolley walow uu baabka inagagaba xidhnaa inta uu soo qaatayna in yaroo ugu dambaysa ay ahayd oo uu sheegay inay dadka uu u sheegay cumar inay laba geedoon fiicfiicnayn ama khabiisatayn uu kaba cabiro ay cunayaan oo uu sheegayna rasuulka ilaahay inuu arkay oo hadduu arko helo ruux matalan ama shaksi ama nin jooga masjidka urtooda uu ka uriyo oo urtiisaba kaba helo wuxuu amri jiray in laga saaro masaajidka baqiic baa loo bixin jiray markaasaa hadalka cumar uu raaciyey ruuxa cunaya ha iska bisleeyo hadduu doonayo haddii wax kaloo imaka suurtagal ahoo urta lagu suuriyana waaba taa haddii bal uu qaydinkii kuba cuno na waxay noqonaysaa un inuu iska ilaaliyo meeliha dee uu nahyigu kuba yimi laakiin umuuro kale oo kala duwan ayaa inoogu sugan hadalka waana waqtiyadii uu wafaadi doono bal masalan markaa bal waan iska yar dib dhiganaynaa waayo waxay u baahan tahay meelo dhanba baa yar idaax u yar baahano xataa shuraaxdu wax sidaas oo idaaxa oo dee laga yaabaa inaan dee kuba kaaftoona aqwaashoodii un ama aan kuba dhaafnay ilah lama ogo ciddi ulama jeedaye lakin waxa weeyaan se de waxba yar baa intuu ku joogsi oo markaa inoo joogo halka cash